bsmi illaahi الرaxmn الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu <clears throat> qaala almualifu raximah اllahu tacaala annowcu athaliثu wاthalaaثuun nooca soddon iyo saddexaad <clears throat> macrifatu lmusalsali musalsalkii macrifadiisii weeyaan meeshaan waqad yakuunu fii sifati riwaayati musalsalku marka waxaa weeyaan xadiidku inuu yacni ku tasalsulo qowl ama sifo ama xaalad ruwaadda oo dhan xadiidka warinayso inay hal xaalo ay daa'imaan ama hal qowl ay daa'imaan ama hal sifo waqad yakuunu inuu ahaado ayaa la arkaa fii sifati riwaayati riwaayada sifadeeda dhexdeeda kamaa idaa qaala waa sidii inuu yidhaahdo kullu minhum qof kasta oo iyaga ka mida ruwaadda samictu aw xadahanaa aw akhbaranaa wanaxwu daalika ayb iyo wanaxwa daalika inuu yidhaahdo marka nin kasto masalan bukhaari ayaa wuxuu ku bilaabay xadahanaa sheekhiisa wuxuu yidhi xadahanaa shaykhu shaykh xadahanaa ilaa rasuulka la gaarsiiyo nin walbaa ninka kale markuu ka warinayey wuxuu uga wariyey ataxdiid xaddathanaa ayb akhbaranaa baa maalan ay wada isticmaaleen mid kastaa samictu fulaanan yaquulu kada qaala fulaanun samictu fulaanan yaquulu kada qaala samictu fulaanan yaquulu kada qaala samictu rasuula allahi sal ly slam yaquulu kada waa musalsal biqowlihim samictu ayb aw fii sifati raawi <clears throat> ama raawiga sifadiisa bian yaquula waa inuu yidhaahdo xaalata riwaayati riwaayada xaaladeeda qowlan qowl qad qaalahu uu yidhi shaykhuhu sheekhiisa lahu isaga uu ku yidhi aw yafcala an yafcala inuu sameeyo ficlan ficil facala shaykhuhu sheykhiisa uu sameeyey midlahu isagoo kale ayb oo maalan yacni waxaa weeyaan riwaayada markaa la dhahayo xadiidkii maalan ibnu cumar uu werinayay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa xadiid sheegay markaasuu yidhi garkiisa u qabtay aamantu bilqadar markuu xadiidka dhammeeyey ibnu cumara xadiidkii wariyey markuu dhammeeyey sana garkuu qabtay aamantu bilqadar kii raawii kale warinayay sidoo kale waa musalsal bilqowl iyo walficli isku jiro cali radia allaahu canhu ayaa intuu weyse qaatay ayuu qoslay waa istaagay weyse qaadkiisii wixii ka haray ayuu istaag ku cabay markaasuu yidhi nebigaan arkay sidaan yeelaayo tuu weysaystay biyihii istaag ku cabay wahaakada marka musalsal oo ficilkaas awaa raawi kastaa sidii oo kale uu samaynayaa waa musalsal marka uma yatasalsalu alxadiidu xadiidkii waa soconayaa markaas min awalihi laga bilaabo ilaa aakhirihi sidaas ayuu silsiladiisu ay ahaanaysaa waqad yanqaicu inuu go-o ayaa la arkaa bacduhu bacdu tasalsuli tasalsulkiiwaqad yanqadicu inuu go aa la arkaa bacduhu sanadka qaarkiis inuu ka go-o tasalsulka min awalihi aw aakhirihi xagga hore inuu ka go-o ama aakhirka inuu ka go-o ayb yacni tasalsulkii inuunan sii soconnin baa laga yaabaaye inuu dhex ka go-o hore inuu ka go-o meelahaas inuu saa u go-o wamaca haada iyadoo kan uu jiro qallamaa waxaa yar yasixu inuu ansaxaayo xadiidun xadiid biariiqin musalsalin inuu ku ansaxo xadiid oo musalsal dariiq musalsal ku ansaxa yar maxaa laga wadaa ereygan marka jumladan macnuuma waxaa laga wadaa xadiid kastoo musalsal ah waa daciif miyahna maahan sidaas macnuhu waxay tahay xadiidku saxiix waa noqon karaa laakiin tasalsulkaas inuu nabad galaa yar min awal laga bilaabo ilaa aakhir inuu nabad galo ayaa yar ee xadiid kastoo musalsala ah, waa daciif ma laga wado ayib maa faa'idat lmusalsal marka musalsalka faa'iidadiisu maxay tahay ziyaadatu dabdiyaa ku jiro raawigan markuu xadiidkii soo xifdiyo xataa ficilkii sheekhiisa sameeyey haddii uu sheegaayo uu samaynaayo isagana ninkii kalena uu sidii oo kale yeelaayo waxay ku tusaya xadiidkaas in aad loo soo xifdiyey faaiidadiisu marka waa ziyaadatun fi dabdi annawcu araabicu wathalaathuun nouca soddon iyo afaraad macrifatu naasikhi alxadiidi wa mansuukhih xadiidka kiisa wax nasakho iyo midka la nasakhay macrifadiisa ayb baabkan marka wuxuu uga hadlayaa xadiidku wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam naasikh iyo mansuukh mid wax nasakhaayo iyo mid la nasakhaayo ayb sida qur-aankuba naasikh iyo mansuukh oo u leeyahay ayaa xadiidkuna oo u leeyahay ayb naskhinaad waxaa la yidhaha rafcu xukmin sharciyin xukun sharci ah in la qaado mutaqadimin weliba horeeyey bixukmin sharciyin aakhara mutaakhirin canhu xugun sharci ku sugnaaday ee mutaqadima in la qaado maxaa qaadayana xukun kale oo sharci ah oo mutaakhir ah oo kaas hore ka dambeeyey ayaa qaadaya ayb naskhi marka waa kaas ahmiyad weyn uu leeyahay marka in la barto naskhiga naasikhu lxadiid wa mansuukhuhu maxaa yeelay xadiidka haddii la nasakhay ma lagu camal falo qofku marka haddii uunan ogeyn xadiidkaas in la nasakhay waa iskaga camal fala xaquna waxaa weeyaan inaan lagu camal falin haddii aad og tahay midka wax nasakhayna waa inaad isaga qaadato ku dhegto qofka marka aan aqoonin naasika iyo mansuuqa aan kala aqoonin mufti ma noqon karo mujtahid ma noqon karo qaalli ma noqon karo waxa ma ahaa karo xataa waacid ma noqon karo dadka wacdiyo mararka qaar ayb cali ayaa cali bn abi aalib radia allaahu canhu ayaa wuxuu soo maray nin dadka wacdinaya qasaas markaasu wuxuu ku yidhi yaa haada acrafta annaasikha waalmansuuq war midkaadaanu adiga dadka wacdinayside naasikha iyo mansuukha ma kala taqaanaa maya buu yidhi ma aqaano markaasuu wuxuu yidhi ijlis iska fadhiiso faqad halagta wa ahlagta adigana waa halaagsantay dadkana waa halaajisay joog buu yidhi mar haddaadan kala garanaynin naasika iyo mansuukha waxbaa u sheegin dadka ayb naskiga goormaa la aadaa marka labada xadiis markay iska hor yimaadaan oo labaduba ay saxiix yihiin marka ugu horeyso waa la jamciyaa haddii la jamcin karo in la jamciyo waayo midkaana macno lagu xambaaro kanna xaalad labadii nas waa lagu camal falay haddii la awoodi waayana la eh, jamcin waayo taariikhda in la fiiriyo oo naskigan la aado marka naasikhay mansuuk meelaha marka laga fiirinana kutub gaaro loo alifay waay sidaan arki doonno ayb haddii taariikhda la garan waayana tarjiix in la kala rajaxo wujuuhda wax lagu rajaxo ilaa boqol bay culammada gaarsiiyaan abubakar alxaazimi ayaa wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa alictibaar fi naasikhi waalmansuukh ayb wujuuhdaas marka tarjiixa ee tirada badan ayaa mid ama laba looga feerinaa lagu dayaa raajix iyo marjuux marjuuxa waa laga tegaa raajixa waa la qaadana haddii ninka caalimkaa uu rajixi waayana tawaquf waa laga joogsana labadan xadiidba ma lagu camal falaayo ilaa la ogaado axwaal xaalkooda ayb sidaasay u kala horeeyaan marka horta inuu ardaygu taas ogaado ayb naskhiga maxaa lagu gartaa maxaa lagu ogaadaa oo lagu gartaa naskhiga waxyaabo badan baa lagu garan karaa waxaa ka mid a taariikhda waxaa ka mid a inuu sheegay saxaabigu inuu caddeeyo uu yidhaahdo kaana aakhiru lamrayni kada wa kada labadan arrin midaasaa dembeysay kaana aakhiru lamrayni tarka alwuduu'i mima masat innaar axaadiidta qaar waxay faraysaa qofku markuu wax cuno cunto bisil oo dab gashay markuu cuno inuu ka weyse qaato qaarna inuunan ka weysaysanin bay sheegayeen jaabir wuxuu yidhi kaana aakhiru lamrayni tarka alwuduu weysada in layska dhaafo oo aan la weyse qaadanayninaa dambaysay soo ma garanaysa ayb waxaa kaloo lagu gartaa naasikha iyo mansuukha hadalka nebiga laftirkiisa oo mathalan nebigu markuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuhaa anigu waxaan idinka reebay qubuurta inaad ziyaarataan ee hadda booqda ziyaarta fa innahaa tudakirukum alaakhira aakhiray idin xasuusinaysaay meeshaas marka maxaa laga gartayna markii hore waa la reebay ziyaarat lqubuur markii dambe waa la fasaxay yaa caddeeyey rasuulka caddeeyey sala allahu calayhi wasalam markii horena isagaa reebay markii dambena isagaa ogolaaday marka waa laga ogaadaa marka ayb kutubaa laga alifay marka annaasikh waalmansuukh fi lxadiid waxaa wax ka alifay kitaabka ugu caansanoy culummadu isticmaalaan waa alictibaar fi annaasikhi waalmansuukh ee uu iska leeyahay abubakr alxaazimiyu kitaabkiisa aada loogu noqdaa waa laba mujalad madbuuc waayo ibnu shaahiin isaguna annaasikh walmansuuq ayuu leeyahay ayb abu cubayd alqaasim ibnu sallaam isaguna wuxuu leeyahay annaasikh walmansuuq fi lqur'aani alcasiizi iyo xadiidka nebiga sal l sl aduu marka xadiidka in la nasakhay iyo in kale axaadiidta mansuuqa meelahaasaad ka fiirinaysaa naskigu marka ixtimaal laakiin kuma sugnaado wujuuhdan hadda aan sheegnay saddexda mid ka midoo ku sugnaada ama inuu nebiga caddeeyo saxaabigii inuu caddeeyo ama taariikhdii in la og yahay haddaan saddexdaas midna la ogeyn naski lama sheegan karo waxaa aad ugu badan oo naskhi aad u sheego daxaawi mushkilul sharxu mushkil aathaarka kitaabkiisaas labadii khabar ee jamcintoodu adkaataba isagu naskhi buu sheegaa markiiba waxaad arkay marka culammadu inay leeyihiin naskigaani ixtimaal ayuu wax ku nasakhay ixtimaalna naski kuma sugnaado ayay leeyihiin marka fanni aad iyo aada muhiim u ah naskigu ma laga fahmi karaa matalan xadiid baa soo arooray saxaabiyaa wariyey mid kaloo ka soo horjeedaa soo arooray saxaabi kalaa wariyey labadan xadiid labada saxaabiyo kala warisay islaamnimadooda waxma lagu kala nasaki karaa say usoo kala horreeyeen islaamnimaday say u kala dambeeyeen maya lanna waxaa dhici karto saxaabigan gadaal ka soo islaamay xadiidkan inuu ka maqlay saxaabi kale oo mursal oo uunan sheegin mursalka saxaabigana maqbuul waa tow ahaa oo aan soo marnay marka bimujarad waa ka islaam dambeeyey ma la dhihi karo nasaku kuma sugnaanayo wahada alfannu fannigan laysa min khasaa'isi hada alkitaabi kitaabkan khasaa'istiisa ka mid ma aha sabab leanna cilmigan aan akrinayno musalaxulxadiidka mawduuciisa muxuu ahay sanad iyo matni amaradana maxay ahayd saxiix iyo daciif in lagu kala ogaado naasikh iyo mansuukh marka waa baab kale marka naasikha iyo mansuuqa usuululfiqiga iska leh waana baab dhan oo markay ka hadlayaan lkitaab ayay dhexgeliyaan annaasikh waalmansuuq ayb bal e huwa isagu biusuuli lfiqhi ashbahu usuululfiqiga ayuu u ekaanshiyo badan yahay waqad sanafa annaasu dadku waxay alifeen fii haada kan naasikha kutuban kutub kahiiratan fara badan mufiidatan oo wax faa'iideynayso min ajalihaa kan ugu weyn wa anfacihaa ugu nafci badan kitaabu alxaafidi alfaqiihi abi bakrin alxaazimiyi waa kana kaasaa ugu weyn buu leey ugu faa'iido badan waa kitaab hadda madbuuc ah waqad kaanat lishaaficiyi shaafici waxaa u ahaatay raximahu raximahullah fii daalika kan naasiqa iyo mansuuqa garashadiisa alyadu tuulaa gacanta dheer yacnii gacan dheer buu ku lahaa waa cilmigan kamaa wasafahu bihi alimaamu axmed bnu xambal sida uu imaam axmed ku sifeeyey ayb ayb oo imaam axmed sa wuxuu leeyahy imaamu shaafici imaam axmed wuxuu yidhi maa carafna annaasika walmansuuqa wala alcaama min alkhaas xataa jaalasna shaaficiya aad buu u yaqaanay marka naasikha iyo mansuuqa axaadiidta iyo aayadaha iyo si ay isu nasakhaan imaamu shaafici aad buu u garanaya uma naasikhu naasikhu qad yucrafu waa la gartaa min rasuulilahi sal ly slam nabigaa laga ogaadaa ka qowlihi oo kale waa kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha iyo wanaxwi dalika waqad yucrafu dalika in la ogaadaa la arkaa bitaariikhi in lagu ogaado wa cilmi siirati iyo siirada cilmigeeda wa huwa min akbari alcawni weeyaan taariikhdaas iyo siiradaas kaalmo midda ugu weyn waayo calaa daalika loo kaalmaysto arrinkaas kamaa salakahu shaaficiyu sida uu qaaday imaamu shaafici fii xadiidi afdara alxaajimi waalmaxjuum sida u qaaday wadalika fii zamani alfatxi ayay ahayd fii sha'ni jacfar ibni abi aalib ayuu ku saabsanaa waqad qutila jacfarna waa la dilay bimu'ta mu'ta ayaa lagu dilay qabla alfatxi biashhurin intaan maka la furanin bilo ka hor wa qowl ibni cabbaasin ibni cabbaas qowlkiisa ixtajama nebigu waa istoobay wa huwa saa'imun isagoo sooman muxrimun isagoo xarmanow istoobayna wa inamaa aslama bnu cabbaas ibnu cabbaas wou islaamay maca abiihi bou la islaamay fi lfatxi fatxu maka yani culey nebigu isagu waqtigaas unbay is arkeen ou cilmi ka qaadasho iyo bilaabay dabcan marka imaamu shaafici xadiidkan afdara alxaajimu waalmaxjuum macnihiisu waxay tahay ninkii wax tooday iyo kii la tooday soonka waa ka bure halkaana waxaa ku taal nebigu inuu istoobay isagoo sooman ma la jamci kara marka nebigu waa istoobay isagoo sooman iyo toobintu soonkay burisaa ma la jamcin karo shaafici marka taariikhduu aaday oo wuxuu yidhi qisadan afdara alxaajimu walmaxjuum waxay ku timid jacfar jacfarna inta aan maka la furanin bilo ka horowba dhintay meeshaas maxaa nooga cad marka afdara alxaajimu waalmaxjuum qabla alfatxi ayuu nebigu yidhi istoobitaanka uu nebiga istoobayna waa bacda alfatxi idan yaa dambeeyay marka inuu nebiga istoobay isagoo sooman kaasaa marka wax nasakhay toobintu soonka ma jebinaysa marka fa amaa qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa uu dhahayo haadaa naasikhun lihaadaa xadiidkani wuxuu nasakhay kan falam yaqbalhu ma uunan aqbalin kahiirun in badan oo min alusuuliyiina ka mid a ah. liannahu maxaa yeelay yarjicu wuxuu u noqonayaa ilaa nowcin min alijtihaadi nooc ijtihaad ah waqad yukhdiu inuu gafaana la arkaa saxaabiga fiihi fiihi inuu markaa ijtihaadkaa ku gafo wa qabiluu qowlahu ayay aqbaleen wa qabiluu ay aqbalaan marka ayb qowlahu qowlkiisa ay aqbalaan haadaa kaana qabla haada wa qabiluu way aqbaleen afwan qowlahu saxaabiga qowlkiisa uu dhahayo haadaa xadiidkan kaana wuxuu ahaa qabla haada xadiidkan ka hor liannahu naaqilun markaas nin wax soo naqlinaayo un waayo mujtahid maaha markaas uma ijtihaadaayo waqtigaas wa huwa hiqatun maqbuulu riwaayati saxaabiguna waa hiqo riwaayadiisa la aqbalo ayb halkan marka fiiri wuxuu ku leeyahay saxaabigu hadduu yidhaha xadiidkaana ka nasakhay usuuliyiinta waxay leeyiin waa ijtihaad waxaa laga yaabaa isagu inuu naskigaas ku dadaalay ijtihaadkiisa ku keenay ijtihaadkana waa ku gefi karaa laakiin hadduu yidhaha war labadan xadiid midkaanaa horreeyey kanna waa dambeeyey markaas waa naaqil waxbuu soo naqlina waana la aqbalaa kala fahmi ayb qaab kalaa jirta marka oo naskiga loo ogaado qaabkaasna wuxuu yahay bil in lagu ogaado ijmaacu marka isagu waxmuu nasakhayaa ijmaaca maya ijmaac lamana nasakho waxna ma nasakho laakiin yadullu cala anaskhi ijmaacu wuxuu tusaa nasakh usuuliyiintu saasay dhahaan marka maalan xadiidaa nebiga ka soo arooray culummada islaamka waxay ku ijmaaceen inaynan ku camal falin xadiidkaas waxaa lagu ijmaacay calaa tarkihi xadiidkaa ka tegistiisa ee ummadda dhan maa gaf iyo qalad ku ijmaacaysana waa maya ijmaacoodaasi yadullu calaa wujuudi naasikhin ijmaacaasi wuxuu tusayaa in uu jiro nas naasikh ah oo wax nasakhay marka ijmaacu yadullu calaa naskhi saasaa laga wadaa waxaa ka mid a maalan xadiidkii ummi salama nebiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu tilmaamay qofku maalinta tobnaad xajka marka uu dhagaxda dhagaxa uu tuuro subaxa tobnaad haddii uunan uu markaa yacni timihii xiirto oo gowrici sameeyo gabbalku hadduu u dhaco isaga oo aan dawaaf samaynin haddii qoraxdu u dhacdo isagoon dawaafulifaadihii samaynin maalintaas wuxuu ku soo noqonayaa dharkiisii iyo ixraamkiisii hadduu dhagaxa tuuro xoolaa qala ama dhagaxa tuuro timaha xiirto dharka waa iska bedeli karaa liannahu taxallul alasqar ayuu galay taxallulkaas naag unbaa ka xaaraan abis inuu u tago sida loog yahay haddii marka wuxuu xadiidkaas umu salama leeyahay haddii uunan dawaaf samaynin habeenkaas galabkaas oo maalintaas oo qoraxda ay u dhacdo isaga oon dawaafin dharkiibuu dib ugu soo laabanaa iyo ixraamkii xadiidkaas marka ibnu kathiir iyo nawowi iyo culummadu waxay yidhaahdeen ijmaaca culummadu waxay ku ijmaaceen oo salafku ay ku ijmaaceen calaa tarkihi qof ku camal falay ma jiro marka tarkigaas muxuu tusaa marka oo mujmaca ay ku noqdeen naskibuu tusi karaa mas'aladaasna marka ogow ayb alnowcu alkhaamisu wathalaathuun nooca soddon iyo shanaad macrifatu dabdi alfaadi alxadiidi xadiidka alfaaddiisa in la dabdiyo matnan wa isnaadan matniga iyo isnaad ahaan labadaba walixtiraazu iyo iska ilaalin min atasxiifi layska ilaaliya qalad fiihaa yacnii xadiidka dhexdiisa axaadiidta dhexdeeda in layska ilaaliyo qalad tasxiif faqad waqaca waxaa dhacay min dalika kaagaasi shayun un kahiirun wax badan ayaa dhacay lijamaacatin min alxufaadi buuna u dhacay wagayrihim miman tarasama isku calaameeyey bisanaacati alxadiidi xadiidka sanaacadiisa isku calaameeyey walaysa minhum aana ka mid ahayn waqad sanafa alcaskariyu wuxuu sanifay fii dalika kaagaasi mujalladan kitaab kabiiran weyn ayuu ka alifay manaa ka wadaa alfaadda xadiidka isnaadka magacyada sanadka ragga ku jiro iyo matniga xadiidkaba in la dabdiyo si fiican si sax ah in loo akhriyo sanadka iyo matniga labadaba ayb wa akharu maa yaqacu inta uu ku dhaco daalika kaagaasi waxaa ugu badan liman akhada qofkii wax qaatay xadiidka min asuxufi kutubta uun ka qaatay iyo suxufta walam yakun lahu ounan u sugnaanin shaykhun shaykh xaafidun xaafid ah yuuqifhu calaa dalika dul istaajiye waxa saxa ah ayb wamaa yanquluhu waxa ay soo naqliyaan kahiirun in badanoo min annaasi dadka ka mid mida ah, can cuhmaana bni abi shaybata ay ka soo naqliyaan cuhmaan bni abi shayba waa shaykhu lbukhaari wey annahu kaana yusaxifu fii qiraa'ati alqur'aan oo ay leeyihiin qur-aanka akhrintiisa ayuu qaldi jiray fagariibun jiddan warkaas aad buu gariib u yahay buuyii lianna lahu maxaa yeelay wuxuu leeyahay kitaaban fi tafsiir min tafsiir alifay miyaa qur-aanka akhriskiisa qaldaayana waqad nuqila canhu waxaa laga soo guuriyey ashyaau waxyaabo laa tasduru aan kasoo fulaynin xataa can sibyaani almakaatibi ilmaha yaryarkee dugsiga dhigta xataa qaladaad aynan gelaynin baa imaamkaas laga soo guuriyey sax maahan buu leeyahay marka warkaas marka taxiifku aad wuxuu ugu bataa asmaada leanna asmaada qiyaas ma galo iyada laakiin matniga xadiidka iyo waxaa laga yaabaa kelmadda sarfigeeda iyo naxwadeeda iyo haddaad taqaaninaad totoosi kartid laakiin magaca ilaa aad dabdigiisa aragto ma fahmi kartid axmed iyo ajmad iyo usayd iyo asiid iyo albaraa iyo albaraa iyo azubayr iyo azabiir iyo ma kala garan kartid waa isku siday u dhigmaayaan ayb axaadiidtana waa kugu soo mare ayuub iyo athwab iyo albukhaariyu iyo annajaariyu iyo ayb athawriyu iyo atawasiyu iyo ayb way badan yihiin waxyaabaha saas oo kale baab dhan mu'talif iyo mukhtalif la yidhaahdaa jiro ayb marka tasxiifka asmaada u badanaa ku dhacay waxaana looga nabad galaa asmaa'da kutubu rijaal in laga akriyo wixii halis u ah ishkaal waa iyagaaba dabdiyaba ayb mutuuntana waa galaa xadiidka oo mararka qaar waxaad arkaysaa dad waa qalda dadku waa qaldaan tasxiifku marka wuxuu u qaybsamaa mid samaaci ah iyo mid macnawi ah samaacigu waxay tahay qofkiibaa wuxuu ismoodsiiyey sidaas inuu u maqlay mana u maqlin shucbay waxay ka qoreen khaalid bnu calqama ayuu wuxuu dhihi jiray maalik bnu curfuta malik bnu curfuda ruwaadda nin la yidhaha kuma jiri waa khaalid ibnu calqama wa laakiin kaana yaquuluhu shucba shucba wuxuu u dhihi jiray maalik bnu curfuda ilaa marka qaarkood ay u nisbeeyeen shucba tasxiifuu ku samey jiray asmaaday dhaheen axmed shaakir laakiin waa diidaya isaga shuyuukhdiisa qaar yani dadkan eh, yani uu leeyahay malik bnu curfuda sheekhiisa waayuu leeyahay sheekhiisii marka soo u gafaa magaciisuu leeyahay wax macquula maahan uu yidhi waxaas marka eh, qaarkoodna waa macnawi oo qofka isagaa sidaas u qaadanaya macno ahaan kelmaddii waa akrinaa si saxa laakiin macnihii ayuu meel kale la aada waxaa ka mida waxaa ka mid a eh, maalan ninkii yidhi moxamed ibnu lmuhanna abu muusa zamin ayay waxay ka sheegeen isagu wuxuu ahaa min bani canaza qoladaasu ka dhashay xadiidkii marka ahaa sallaa rasuulu lahi sal ly slam ilaa canazatin nebiga wuxuu u tukaday ul ul ayaa loo muday sutrow ka dhigtay iyada ayuu u tukaday wuxuu u qaatay marka canazadaasi ul uma qaadanina qabiiladooda u qaatay qabiiladooda magacoodana canaza la dhihi min bani canaza markaas wuxuu dhihi jiray naxnu qowmun lanaa sharafun sallaa ilaynaa rasuulullahi sal l salam dad sharaf lahanaa nebigaa noo soo dukaday uu yihi xaggan macna ahaanuu marka saas u qaatay mana ah waa saasay yani kutubta musalaxa amhila ay keenaan w qaarkoodna waxaa kaloo jira isagana nahaa rasuulu llahi sal ly salama can itaxalluqi yowma aljumucati nebigu wuxuu reebay maalinta jumcada yacnii salaada jumcada ka hor xalqe in la sameeyo masaajid xalqadii baa marka bacdi a'imma waxay u qaateen khadaabi sida uu sheegaayo waxay u qaateen xiirashada in laga wado nebigu yacnii jumcada ka hor in la xiirto waa reebay yacni maalinta jumcada in la xiirto waa reebay ayuu u qaatay maalin jumco dhan ma xiiran jirin mundu arbaciina sana markii dambuu fahmay arbiciin sana ma xiran inuu iltimaa xadiidkaas inuu ku dhaqmayo umaleeyn xadiidkuna macno kale waa macnihiisu wuxuu ka hadlayaa yani wareegi waxaas oo taxalluqa qabla aljumca dadku qur-aan ay iska akhrisanayaan sunooyin ay lahaayeen xalqay darsi in la qabto waa la reebay laakiin khadiibulbaqdaadi isaga wuxuu leeyahay macnaha xadiidkaas waxaa laga wadaa meel khadiibka u dhow khudbada marka lagu jiro in wax la akriyaa la diidaa buu leeyahay meel khadiibkii u dhow oo tashwiish dadka khudbada iyo laga geliyo ee wuxuu leeyahay qabla alkhudba in darsi la akriyaa wax ku jaban ma lahan uu leeyahay alfaqiih walmutafaqih salafkowna kasoo guurinaya inay saas samay jireen abu hureyre iyo saxaabow kasoo guurinaya wax ku khilaafay oo ka celiyeyna ma laha u leeyahay midaan nebigu uu diidaayo waxay tahay waqtiga khudbada Eh, dadka inay dersi iskala fariistaan taas waa la diiday leeyahay siday ahaato ama saxa ahaato ama waa un macnahaasna dad baa ku qaldamay wa amaa maa waqaca waxa dhacay libacdi lmuxadiiina muxadisiinta qaarkood ku dhacay min dalika kaagaas tasxiifka ka mida ah, fa minhu waxaa ka mida maa yakaadu labiibu qofka caaqilka wax uu ku dhowaanayo yadxaku minhu inuu ku qoslo kamaa xukiya sida laga sheegay can bacdihim qaarkood annahu jamaca wuxuu jamciyey duruqa xadiidi yaa abaa cumayr maa facala annugayr annugayr waa shimbir wiil yaroo anas la dhashay ayaa shimbirkaasuu ku cayaari jiray intuu soo qabsaday ayuu ku cayaari jiray qooleyama shimbir iyo waxaas markaasaa nebiga markau u arkaybu wuxuu yidhi yaa abaa cumayr maa facala annugayr wiilkii yaraabuu marka la kaftamaa nebiga markaasuu yidhi abuu cumayrow shimbirkaagii ka waran xadiidkan marka culamada qaara ah wax ka alifay kitaab waxna ka qoray weliba ah, fawaa'id badan ka baxshay aad u fara badan uma amlaahu fii majlisihi majliskiisuu ku yeeriyey calaa man xadarahu dadkii la joogay korkooda min annaasi oo dadkaa fajacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu dhahayo yaa abaa cumayr maa facala albaciir nuqayrkiibuu baciir ka dhigay baciir baciir iyo nuqayr isku siday u dhigmaan laakiin dhibicdu haddii laga tago isku sibay u dhigmaan faftudixa cindahum agtooda waa lagu fadeexeeyey wa araquuha canhu wayna kaga taariikheeyeen wakada ittafaqa libacdi mudarisiin alnidaamiyati almadrasa annidaamiya oo baqdaad ku taalay dadkii dhihi jiray macalimiinta ka ahaa qaarkood waxaa dhacday annahu awala yowmin awala yowmi ijlaasihi ninkaas ustaadka ah maalintii ugu horreysay la fariisiyey owradda wuxuu soo arooriyey xadiida salaatun fii ithri salaatin kitaabun fii cilliyiin yacnii salaad salaad kale lagu daba tukaday yacni inta salaad la tukaday meeshii layska fadhiyo salaad kale haddana lagu daba tukaday yacni kitaabun fii cilliyiin faqaala markaas wuxuu u akhriyey ka naarin fii khalasin salaatun fii ithri salaatin ka naarin oo kale waay dab waaye fii qalasin xilli mugdi a la shiday dhexdiisa falam yafham ilxaadiruuna maa yaquulu dadkii meesha joogay wax uu sheegaya waa fahmi waayeen xataa akhbarahum bacduhum ilaa qaarkood ay u sheegeen biannahu tasaxafa calayhi waxaa ka qaldamay oo korkiisa ka tasxiifsamay kitaabun fii cilliyiin wahada kathiirun jiddaa ayb dadka laftirkooda badanaa aan waxaad u baranin oo aan cilmiga culamo ee soo akhrisanin waxbay intay ismoodsiiyaan baa laga yaabaa inay waxaas iska sheegaan oy xadiidka ku macneeyaan mid baa matalan waxaa laga shee oo la yidhi xadiidkii ugu horrey muslim oo akhrina markaasuu leeyahay xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari iyo yaxya bnu yacmar markii ay yidhaahdeen eh, agteenna dadaa ka soo baxay oo yani naasun yataqafaruuna alcilma eh, wayazcumuuna an laa qadara ana alamra unuf yaa waxaa soo galay macbad aljuhani ninkii qadariga ahaa ina macbadan iljuhaniya markaasu wuxuu yidhi ina macbadan macbadoo ku fasira macbad aljuhaniya qoladaas ay lahayduu leeyahay reer juhayna macbad reer juhayne ay lahayd macbad waa calam waay waa isim waa magac nin leeyahay marka mararka qaar waxbuu ismoodsiinaya wuxuunbuu isaga wadaa whada kaiiru jida wqad wrada bnu salaax ashyaaa kaiiratan ayuu soo arooriyey haahunaa meeshaan marka shaarixa waa dhigaya axmed shaakirna wax badan buu dhigayaa oo arrimahan ku saabsan marka tasxiifka in layska ilaaliyo waa annawcu saadisu wathalaathuun nooca soddon iyo lixaad macrifatu mukhtalifi alxadiid yah waqad kaana shaykhunaya waqad kaana shaykhuna alxaafidu alkabiiru aljihbidu abulxajaaj almiziyu wuxuu ahaa taqamadahu allahu biraxmatihi min abcadi innaasi dadka kan yacni midka ugu fogaanshiyaha badan can hada almaqaami maqaamkan taxiif ma lahayn isaga wa min axsani innaasi dadkan ugu wanaagsan ayuu ahaa <coughs> addaa'an xagga gudashada lil isnaadi iyo walmatniba isnaadka iyo matnigaba siday tah u keenayaan bal lam yakun calaa wajhi alardi dhulka korkiisa ma ku sugnayn fii maa naclamu intaan ognahay miluhu isagoo kale fii hada shani shanigan aydan wa kaana wuxuu ahaa idaa taqaraba calayhi axadun qof haddii uu gariib wax ah ula yimaado biriwaayatin riwaayo mima yadkuruhu waxa uu sheegaya bacdu shuraax alxadiidi ay sheegaan calaa khilaafi almashhuuri cindahu sida mashhuurka agtiisa ka ahna khilaafsan yaquulu wuxuu dhahayay hada min altasxiifi aladi lam yaqif saaxibuhu ila cala mujaradi asuxufi waalahdi minha waxaan wuxuu leeya waa tasxiifka uunan dul istaagin qofkiisii la yimid ilaa calaa mujaradi suxufi waraaqa unbuu marka ku dul istaagay bis walakdi minha iyo warqad ka qaadasho xaggeed unbuu ku helaya maahan shay oo la tadqiiqiyey waxaan annawcu saadisu wathalaathuun macrifatu mukhtalifi alxadiid mukhtalifu lxadiid waxaa laga wadaa labada xadiid markay iskhilaafsan yihiin sida daahirka ah jamcintooda sidii loo jamcin lahaa labada xadiid markay daahirka iskhilaafsan yihiin jamcinta la jamcinayo ikhtilaafu lxadiida la yihi lanna nebiga warkiisu ma iskhilaafayo waqad sanafa fiihi shaaficiyu shaafici wuxuu ka alifay kan faslan ayuu ka alifay fasal dawiilan dheer min kitaabihi lum kitaabkiisa umka ka mid a ah. yacnii umku waa mawsuuco wa waa kutub badan oo laysu geeyey w mawsuucadaas marka waxaa ka mid a eh, kitaab la yidhaha waxaa ku jira ikhtilaafu lxadiid kitaabu ikhtilaafi alxadiid ayaa ku jiro ayb kitaabkaas marka ikhtilaafu lxadiidka ayaa umku uu leeyahay ayb naxwan min mujalladin mujallad ku dhow dhow wakadalika bnu qutaybata ibnu qutayba lahu fiihi mujalladun ayuu leeyahay mufiidun faa'iidana laakiin kitaabka ibnu qutayba caqiido unbuu ka hadla axaadiid caqiido u badan waxaa la yidhaha ta'wiilu mukhtalifi alxadiid waa matbuuc axaadiidta caqiidada ku saabsan ee bacdi zanaadiqa qaarkood ay keeneen oo ay ku ceebeeyeen qaarna ay la imaadeen qaarna saxiix ah laakiin ay iyaga ku ceebeynayaan xadiidka rasuulka ayuu ka jawaabay jamciyeyna kitaabkiis marka faa'iido waa faa'iido badan yahay laakiin mushkiladiis waxay tahay xadiid daciif ah iyo mid saxiixu jamcina saxiix daciif maxaa laga jamcina daciifkiiba in laga taga waaye midka daciifka ciladiisa in la sheega laga tago waxaa la jamcina waa maqbuul xadiidka maqbuulkaa la jamciyayo ogood ayb isaga xoogaa marka waxaa la yidhaahdaa ibnu qutayba xagga xadiidka waa looga fiicnaa luqawi buu ahaa luqawi ayb sanaacadan aadkuma ahayn laakiin kitaabkiisu de ishkaalaad waaweyn waxaa layaa ogood xadiidkan maalan laa yamalu llaahu xataa tamalluu oo kale ilaahay ma noogaayo xataa tamalluu ay idaa maliltum saasuu dhaha xataa bimacnaa idaa haddii laakiin xataa haaye laga dhiga macna faasidaa soo baxayo sooma ilaahay ma noogaayo ilaa aada idinka ka noogtaan an haddaa idinka noogtaan isaga waa noogaaya soo baxaysa waa macno aada khatar u ah waa faasid marka isaga marka wuu xallinaa luqa ahaanna xataada idaa inay ku timaado keenaan ayb meeshaas marka ibnu qutaybana kaasu alifay daxaawina kitaabuu leeyahay sharxu mushkil aathaar ama mushkil laahaar la yidhaahdo kitaabkaas isagana waxbuu ku jamciya watacaarudu bayna alxadiiayni tacaarudka iscaaridayaan labada xadiid qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa bixaysu meel laa yumkinu aljamcu in la jamciyaa aynan suurtoobaynin baynahumaa dhexdooda biwajhin sina kanaasikhi walmansuukhi oo kale fa yusaaru ila naasikhi ayaa la aadayaa oo loo ahaanayaa wayutraku yutraku lmansuukhuna waa laga tegayaa waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa bixaysu meel yumkinu ljamcu jamcintu ay suurtoobayso walaakin laa yadharu uunan u muuqanaynin libacdi lmujtahidiin mujtahidiinta qaarkood fayatawaqafu waa istaagayaa xataa yadhara lahu wajhu tarjiix ilaa uga soo muuqdo wajhu tarjiixi binowcin nooc oo ugu soo muuqdo min aqsaamihi tarjiixa aqsaamtiisa ka mid a ah. ow yahjumu ama yacnii ow yahjumu waa yacnii xadii fadwadiibuu yacnii markiiba fadwoonayaa fa yuftii biwaaxidin minhumaa ow yahjumu yacnii waa ku boobayaa fa yuftii waa fadwoonayaa biwaaxidin minhumaa labada xadiid mid ka mida ah ayuu ku fadwoonaya ow amase yuftii waa fadwoonayaa bi xadiidkan fii waqtin waqti wa bi kana fii waqtin buu ku fadwoonayaa kamaa yafcalu axmedu sida uu yeela fi riwaayaati can saxaabati riwaayaadka saxaabada kasoo aroorto kala duduwan imaam axmed tanna mar buu isticmaalayaa kuwanna mar kuwan midanna mar waqad kaana alimaamu abu bakr bnu khusaymata wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo laysa hama meeshaas ma jiro xadiidaani laba xadiid mutacaaridaani iska hor imaanayaan min kulli wejhin wej kasto laba xadiid oo si kasta iskaga hor imaanayaan ma jiraan waman wajada qofkii helo shay-an wax oo min daalika kaagaas ah falyatinii ha ii yimaado liu'allifa lahu baynahumaa ani ha ii yimaado saan isugu soo iskugu dumo labadaas xadiid oon u jamciyo yanii ibnu khusayma imaam oo muxadid faqiih buu ahaa badanaana axaadiidta dadka jamcin karo waa dadka isku darsaday fiqiga iyo xadiidka labadaas leanna dadka xadiidka keliya yaqaanoon qaanuun fiqiga aada u aqoonin istinbaadka iyo waxyaabahaas ma jamcin karaan waa ku dhibtoonayaan marka dadka fiqiga keliya yaqaanoon qaanuun xadiidka aada u aqooninna iyaguna mushkilo kaley la imaanayaano axaadiidtii baaba laga yaabaa inay radiyaan ayb waxaad la yaabay mararka qaar saddex faqiih afar faqiih ayaa waxay isku raacayaan xadiis bukhaari iyo muslim ku sugan waa daciifay isku raacayaan xadiidkiina bukhaari iyo muslim uu ku yaalaa iyagii baan markaa yacni xadiidka aad ku ahayn ayb <clears throat> laakiin ninku markuu labadiiba yaqaan wejhuljamci buu helaa ibnu khuseyma marka sidaas u dhihi jiray wabilahi towfiiq sal allah wslm la nabiyina mxamed